بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين baabu lkayli cala albaa'ici waalmucti kayl la kaylo ama beeg la beego waayo baayaca dushiisa iyo qofka muctigee qaatee markaa la siiyo wa baycu dahabi bidahabi iyo dahab dahab lagu gado iyo wa baycu lmusaabanati musaabanada beeceeda marka musaabano la leeyahay waa sabuulka galayda oo sabuulkiisa ku jira wax kaylkiisa la og yahay in lagu iibiyo waxaan kaylkiisa markaa la ogayn can ilmiqdaam bin macdi radia allahu canhu can ilnabiy nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu rasuulku yidhi kiiluu tacaamakum dacaankiina kiileeya yubaarik lakum fiihi ha laydiin barakeeye waa laydin barakaynayaa ee kiileeya saasuu markaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala alnebiy nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam igtaalu beega xataa tastawfuu ilaa aad ka soo oofsataan xataa tastawfuu macnaha ta'khuduu xaqakum xaqiina qaata waaya kaylka iyo baayace midka mucqigaba sida ilaah yidhi waidaa kaaluuhum ow wasanuuhum yuqsiruun macnaha kaaluu lahum oo wasanuu lahum saasaa markaa loola jeedaa beega buu markaa rasuulku yidhi xataa tastawfuu ilaa xaqiina aad soo qaadataan wayudkaru waa la sheegay can sayidina cuhmaan radia allahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala lahu inuu ku yidhi idaa bi'ta fakin markaad beecinaysa beeg waidabtacta fakta mar alla macnaha idaa bicta markaad beecinaysid fakin kiilay waidabtacta fakta mar allaala markaad soo beecinaysidna kiilay labadaba labadaba saa ayaa loogu talagalay oo fastawfi waayo macnaha idaa actaa aw akhada laa yasiidu walaa yanqus suusan qofku wax siyaado iyo wax nusqaana labadaba uusan u qaadanin ayaa la leeyahay kiilay markaad iibinayso markaad soo iibsanaysana beeg labadaba can cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal man ibtaaca qofkii iibinahaya man ibtaaca طacaaman cunto qofkii soo iibsada falaa yabichu yuusan iibini xataa yastawfiyahu ilaa uu soo oofsado ilaa gacanta uu ku soo dhigo ou kiileeyo yuusan markaa gelin qaala abuu bakrata radia allaahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alle wuxuuhi laa tabiicuu ha iibinina aldahaba biاldahabi dahab dahab ha ku kedina ilaa sawaa'an bisawaa'in isku mid inay yihiin maahane sawasaba inay yihiin wabiicuu aldahaba biاlfida haddaad doontaan laakiin dahabka qalin ku iibiya waalfidata biاldahab kayfa shi'tum saad doontaan marka waa la kala badin karaa oo dhib kuma jiro can ibni cumara radi allaahu canhuma wa cabdullaahi bni cumare ilaahay ha ka raadi noqday ana rasuula allahi rasuulkii ilaahay sal allahu calayhi wasalam ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa tatabaayacuu attamra ha kala beeyicinina oo ha kala gedina himaarta xataa yabduwa ilaa ay soo muuqato salaaxuhu salaaxiisa waa bislaashihiisii walaa tabiicu tamra bitamri tamarna timir kale ha ku iibinina macnaha tamar bitamri ha ku iibinina oo waxaa la tilmaamayaa oo la leeyahay iska ilaaliya waa bayca musaabanadii baabkan ku soo marnay magaciisa timir geed ka saaran oo aan weli soo go'in tu dhulka taala in lagu iibiyo sidoo kale zabiib in karam lagu iibiyo intuu geedku saaran yahay waa karam zabiib kiilaysan oo dhulka yaala intaasoo dhan maha samaynina ilaadhow waxbaa nusqaamayee baabu fi lxawaalati xawaaladii ayuu baab u yahay waa isku wareejintii nin baad leedahay nin kaluu kugu wareejiyey inaad markaa wareegto xawaalad baa la yidhaahdaa wa canhu ayuu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi madlu lqaniy ninka taajirka ah meermeerintiisa dulmun waa dulmi fa iidaa utbica axadukum axadkiin haddii la raaciyo calaa maliyin nin buuxa faliyatabic ha raaco nin wax haystaa laguugu xawaalay ninkaasaa waxaaga ku siinayaa lagu yidhi oo waa laguugu wareejiyey waa inaad markaa raacdaa baabulkafaalati kafaaladii baabkeedii waaye baabulkafaalati kafaaladii ayay markaa kafaala waa kafiilnimadii baabulkafaalati waa kafaaladii baabkeeda can abi hurayrata can ilnabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka wariyey annahu dakara rajulan nin inuu xusay oo min bani israa'iila reer bani israa'iil ka mid ah sa'ala wuxuu weydiistay bacda bani israa'iil reer bani israa'iil qaarkood ay yuslifuhu inuu u amaahiyo alfa diinaarin kun diinaar fa qaala wuxuu yidhi kii wax laga amahsanayay baa yidhi i'tinii bishuhadaa'i markhaati ii keen ama markhaatiyaalo ushhiduhum aan u markhaati geliyo inaad kun diinaar iga amaahsanayso fa qaala ninkii daynta rabay wuxuu yidhi kafaa billaahi shahiidan ilaahay baa markhaati ku filan qaala wuxuu yidhi haddana fa'tinii bilkafiili kafiil iila imow qofkaa kafiil ah qaala wuxuu yidhi kafaa billaahi kafiilan ilaahay baa kafiilnimo ku filan qaala ninkii deynta bixinaya wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay fa dafacahaa ilayhi wuxuu u dhiibay lacagtii xaggiisa ilaa ajalin musaman ilaa wakhti la magacaabaana loo qoray fa kharaja wuu baxay fiilbaxri badda ayuu ku safray si uu dantiisa u soo guto fa qadaa xaajatahu dantiisii ayuu soo gutay uma iltamasa wuxuu soo raaraadiyey markaban markab yarkabuha uu soo raaco markab inuu soo raaco ayuu raadiyey yaqdumu calayhi suu ugu soo geliyo liljali wakhtigii madashii alladii taasoo ajalahu uu u madaleeyo loo qabtay falam yajid markaba markab uu soo raaco ayuu waayey wakhtigiina wuu dhammaan rabaa fa akhada wuxuu soo qaatay ninkii deynta loo la siiyey ee ilaahayna kafiilka ka dhigtay markhaatigana ka dhigtay khashbatan qori fanaqarahaa wuu kala dilaaciyey faadqala fiiha wuxuu dhex geliyey alfa diinaarin kunkii diinaar iyo wa saxiifatan warqad oo minhu xaggiisa ka timid warqad xaggiisa ahna markaa wuu geliyey ilaa saaxibihi saaxiibkiisana ku socotaa uma kabacdi uma intaa ka bacdi zajaja mawdicahaa uma ka bacdi zajaja zajaja macnaha wuxuu ula jeedaa wuu ku simay oo wuxuu simay meeshii uu dilaaciyey waana islaaxiyeyoo wuu hagaajiyey meeshii uu jeexay ee lacagtii warqaddii uu geliyey yuu isku tootoosiyey wuuna hagaajiyey mowdiceedii dumma kabacdi ataa wuxuu ula yimid bihaa kaa ila albaxri baddi ayuu ula yimid qorigii faqaala wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow innaka adigu taclamu waad og tahay annii anigu kuntu inaan ahaa tasallaftu midka amahsaday fulaanan hebel alfa diinaarin kun diinaar fasa'alanii kafiilan inuu kafiil i weydiistay oo faqultu aan idhi kafaa billaahi kafiilan ilaahay baa kafiil ku filan oo faradiya bika uu iga kaa raalli noqday wa sa'alanii shahiidan inuu markhaati i weydiistayna waad og tahay oo faqultu aan idi kafaa billaahi shahiidan ilaahay baa markhaati ku filan iyo shahiid fa radiya bika adiga magacaaga uu igaga kaa raadi noqday iyo shahiidnimadaada wa innii anigu jahidtu waan dadaalay an ajida inaan helo markaban markab ama doon abcafu ilayhi aan ula dira alladii kii lahu asaga uu lahaa falam aqdir mana karin oo layma qadarin inaan marka tii hela wa innii anigu astawdicu kuhaa waxaan kaaga amah dhigayaa kaa wadeecaan kaaga dhigay faramaa bihaa wuxuu ku tuuray qorigii filbaxri badda xataa walajad fiihi ilaa ay walajad noqotay ay soo dhex gashay uma insarafa kadibna uu iska gadoomay baddii buu ku tuuray ilaa ay dhex gashay asna wuu iska baxay wahuwa asagoo fii daalika arrintaa ahna yaltamisu raadinaya markaban markab inuu soo raaco yakhruju u soo bixiyo ilaa baladihi beledkiisa fakharaja rajul ninkiibaa soo baxay alladii kaasoo kaana ahaa aslafahu mid u amaahiyey yanduru bal inuu fiiriyo lacalla markaban inuu markab yimid qad jaa'a lacalla si markaban haddii qad jaa'a uu yimid bimaalihi maalkiisa wada faidaa bilkhashabati qori ayuu arkay allatii kaasoo fiiha almaal maalkii uu ku jiro laakiin ma oga inuu qori yahay inuu maal ku jiro fa akhadahaa wuxuu u soo qaatay qorigii liahlihi ehelkiisa xataban suu uga qoryo yeesho inuu bal markabku hadduu soo waayo cid lacag uwaddana uu waaye ninkiina uu waayey yiisiri oo qorigan qaadee dabka ku karsada oo ku shita falammaa nasharahaa markuu kala dilaa ayuu kala jebiyeyna wajada almaala xoolihii ayuu ka helay iyo wasaxiifata warqadii uma kabacdi qadima waxaa soo galay alladii kaana ahaa uma intaa ka qadima waxaa soo galay alladii kaana kinkii uu ahaa aslafahu miduu u amaahiyey kii lacagta loo amaahiyey ayaa markii dambe yimid faataa wuxuu ula yimid bialfi diinaarin kunkii diinaar faqaala wuxuu yidhi wallaahi maa ra'aytu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa siltu kama aynaan zuulin jaahidan inaan ku dadaalayo fii talabi markabin markab raadintiisa la aatiika si aan kuula imaadoon kuugu keena bimaalika maalkaaga famaa wajadtu markaban markab aan soo raacana ma helin qabla aladii kii hortii ataytu fiihi aan kula imid qaala wuxuu yidhi hal kunta ma ahayd bacafa mid ii soo diray ilaya xaggayga bishay in shay qaala wuxuu yidhi ukhbiruka waxaan kaaga sheegayaa anii anigu lam ajid markaba inaan markab helin hadalka badanba qabla aladii ji'tu fiihi wixii aan kuu imid ka hor qaala wuxuu yidhi fa allaha ilaahay qad addaa wuu kaa guday canka xaggaaga alladii kii ah ayuu kaaga guday bacadtu aad iigu soo dirtay fi lkhashabati qorigii fansarif la gadoon oo naqso bialfi diinaari kunkaaga diinaar raashidan adoo raashid ah baabu salafi fii kayli lmacluum ee laysku amaahayo beeg la yaqaano baabkeedii waaye can ibni cabbaasin radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qadima waxaa soo galay sala allahu calayhi waaali wasalam almadiinata magaaladii madiina ayuu nebigu soo galay wannaasu dadkuna yuslifuuna ay isku hormarinayaanoo ay isku amaahinayaan fi tamri timirta alcaama walcaamayni timirtii iyo himaartii bay hal sano iyo laba sano isku hormarinayaan way kala ammaansanayaan macnaha fa qaala rasuulku wuxuu dhahay man sallafa qofkii hormarinayay amaahinaya fii tamrin timir falyuslif ha amaahiya fii kaylin macluumin beeg la yaqaano wa wasnin macluumin iyo miisaan la yaqaano can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri ishtaraa rasuul allah baa tacaaman wuxuu ka iibsaday cunto min yahuudiyi yahuudi ayuu ka iibsaday binasiyatin si ammaan ah ayuuna uga qaatay nasiya waa dibdhaac iyo amaan warahanaha wuxuu rahan ahaan ugu dhiibay dircan cambuurbireed lahu asaga uu lahaa oo min xadiidin bir ah cambuurbir ka samaysan ayuu nebigu rahan ahaan yahuudigii u siiyey deen ahaanna wuu kaga qaatay kitaabu lmusaaracati musaaracadii abuurkii ayuu kitaab u yahay baabu fadli sarci waalxarfi waalqars fadliga uu leeyahay zarciga abuurka iyo walxarfi beeridda iyo walqars qarsiga tallaalka can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa min muslimin muslim ma jiro yaqrisu talaala qarsan tallaal geed ayuu tallaalay ow yasracu ama beera zarcan abuur zarci haddana abuura ama beer markaa beera ma jirto qofkii tallaal tallaala macnaha geed mireed buu tallaalay ama waxbuu abuuray ow amase yasracu beera zarcan beer oo fayakulu uu ka cuno minhu xaggiisa tayran shanbir aw insaanan ama insaan aw bahiimatan ama bahiimo ilaa hadduu jiro kaana lahu bihi sadaqa sadaqay u ahaanaysaa sadaqay u noqonaysaa maalinta qiyaamo baabu ikhtinaa'i yeelasho baabkeedii waaye alkalbi ay in la yeesho lilxarfi si beerta uu kugu waardiyeeyo can abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi man amsaka qofkii qabsado oo yeesha kalban ay fa innahu yanqusu waxaa ka nusqaamaya kulla yowmin maalin kasta min camalihi camalkiisa qiraatun buur ilaa kalba xarfin ey beereed maahane waa ey beerta kuu ilaaliya aw maashiyatin ama xoolaha qiraad marka la leeyahay buur baa ka nusqaamaysa waxaa suuragal ah camalkii maalintaa uu samaystay can abi umaamata albaahili annahu ra'aa wuxuu arkay ninka annahu asagu ra'aa wuxuu arkay sikatan iyo wa shay-an min aalati alxarfi sika ayuu markaa arkay iyo aaladaha beerta dhul ayuu arkay iyo aaladaha beerta lagu falo fa qaala wuxuu yidhi samictu nnabiy nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquul isagoo dhahaya laa yadkhulu haada kani bayta qowmin qoon gurigoodu ma soo galo ilaa udkhilahu addullu dulli baa la soo geliyaa gurigaasi dulli baa lagu sallidaa oo dulli ayaa markaa la soo geliyaa sakada waa xadiidada birta dhulka lagu caragadiyo ayaa markaa loola jeedaa sidaa darteed ayaa qofka mar allaala marka gurigiisu intaan ay isugu yimaadaan oo ay intaan isugu soo darsamaan ayaa waxaa la leeyahay dulli baa soo gala waayo waxyaabaha qofka diinta halmaansiiyey ka mid tahay haddii qofku ilaahay uusan ogaanin subxaana watacaala tacaala wa can abi hurayra radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi man kaanat lahu qofkii ay u sugnaatay oo leh ardun dhul falyasaracahaa ha beerto ow amase liyamnaxahaa ha siiyo akhaahu walaalkii fa in abaa hadduu diiduu siinaynin asna beeranaynin falyumsik ardahu dhulkiisa ha haysto dowladda hoosaa kala wareegaysa ma aha qof kasta xoolihiisa asaa iska leh diinta islaamkana way u ilaalinaysaa xoolihiisa ha iska haysto haddii kale walaalkii ha siiyo waa u sadaqe ama ha beerta waa u nafciye labada haddaad diiddo cidna kuguma haysatee dhulkaaga hayso can ibni cabbaasin qaal ibni cabbaas wuxuu yidhi inna amhala maa shaykan ugu fiican antum adinku saanicuuna aad samaysaan waxa waaye an tasta'jiruu inaad kiraysaan alarda dhulka albaydaa'a midka cad inaad ku kiraysaan min alsannati ila alsanna sana ilaa sano kale laga gaaro kaasaa midka ugu fiican ah ileen markii hore dhulka iyo wixii meeshaa ka soo baxa iyo wixii saas ahaa la dhihi jiray haddaad dahab iyo qalin ku kiraysaan ama lacag taasaa u fiican waxaad samaysaan can xandalata bin qays can raafic bin khadiij qaale wuxuu yidhi xadaanii cammaaya adeerkay ayaa ii warramay ama adeeraday cammaaya annahum ayagu kaanuu inay ahaayeen yukruuna kuwa kireeya alarda dhulka calaa cahdi alnebiy nebiga wakhtigiisa bimaa shaygay ku kiran jireen yambutu uu soo dhaliyo cala alaribicaa'i meelaha rubucyada ah waa meelaha kanaalada ah iyo meelaha jidadka biyaha mara aw shay-in ama shaybay ku kiran jireen yastafniihi uu ka istifnoodo saaxibu alardi ninka dhulka iska meelaha rabeecaah waa dhulalka biyaha meeshay soo maraan ah qofka waxaa la leeyahay dhulka kiray waxaa la siinayaa ama wuu ka shaqaynayaayo wixii meeshaa ka soo baxaad leedahay amase waa la istifnoonayaa intaa ma ahee wixii ka soo haraad leedahay fanaha nebiyu nebigu wuu diiday can daalika arrinta faqultu liraafic ayaan ku idhi waayahee fa kayfa hiya say noqonaysaa biddiinaari wadirham haddii lagu kireeyo qaala raaficu wuxuu yidhi laysa biha ba'sun baas kuma jirto biddiinaari iyo wadirhami haddii lagu kireeyo baabu taxriimi bayci alkhamr khamrada beeceeda iyo in la iibiyo inay xaaraam tahay iyo walmaytati waxyaabaha dhintay iyo wa ilkalbi eyga lacagtiisa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma annahu samica rasuulkii alluu maqlay yaquul asagoo odhanaya caama alfatxi sanadkii fatxu makka wahuwa bimaka makana uu joogo in allaaha ilaahay iyo rasuulkiisa xarama waxay xaaraantinimeeyeen bayca alkhamri khamrada beeceeda iyo waalmaytati waxyaabaha dhintay waalkhinsiiri khinsiirkii waalasnaami sanamyada boombalayaashii waxyaabaha la midka ah fa qiila waxaa loo yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow ara'ayta waxaad ka warantaa shuxuuma almaytati waxyaabaha dhintay baruurtooda haddii waxyaabaha dhintay la mamnuucay inta xeyrtooda lasoo qaadoo la dhalaaliyo ama sidooda ka warama haddii la iibiyo fa innahaa yutlaa biha waxaa lagu dharoobaa oo la mariyaa asufunu doomaha wayudhanu biha aljuluud maqaaradana waa lagu subkaa marka la wa yastasbixu biha annaas dadkuna way iftiinsadaanoo xeyrtaasaa shaynuusta lagu shubaa faqaala rasuulku wuxuu yidhi huwa xaraamun waa xaaraam uma kadib qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam cinda daalika markaa agteeda qaatala allahu alyahuuda yahuud allah lacanada ina allaha ilaahi lammaa xarama markuu ka xaaraantinimeeyey shaxuumaha baruurtooda jammaluuhu way dhalaaliyeen uma baacuuhu way iibiyeen faakaluu amanahu lacagtiisa bay markaa cuneen waxyaabaha dhintay iyo baruurtooda markii laga xaaraanta nimeeyey cadiintii bay soo qaadeen way shiileen saliiddii bay suuqa geeyeen saliiddii bay lacag ku soo baddasheen lacag baan cunnay bay dhen anagu baruur dhintay ma cunin wax dhintay iyo baruurtooda ma cunin tab iyo xerad baan isticmaalaynaa baa ka muuqata meesha haddii wax ilaahay mamnuuco tab <clears throat> iyo xeeladna loo bedeloo loo isticmaalo inay mamnuuc tahay aysan ku xalaaloobaynin baa la tilmaamaya can abi mascuud alansaari radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam naha wuxuu diiday can famani ilkalbi eyga mirihiisa can famani ilkalbi ayuu diiday wa mahri ilbaciy gabadha dhillada ah meherkeeda waa gabdhaha laga sinaysta lacagta la siiyo waa mamnuuc waa xaaraam meher baa lagu tilmaamay meher ma ahee waa majaaso ayadaa ku bannaysatay alaabteeda saasaa meher looga dhigay iyo wa xulwaani ilkaahini kaahinka lacagta la siiyo asagana xulwaan baa lagu magacaabay macmacaan waayo dhibyari bay ku soo gashaa foox buu ku shubayaa idinka tusbaxuu madaxa gashanaya midig iyo bidix buu fiirinayaa saddex mar buu daacanayaa lacagtiina wuu kaa qaadanayaa dhib la'aan bay ku soo dafaysaa darteed baa la yidhi wa xulwaani ilkaahini kaahinka xulwaankiisa waa macmacaankiisa lacagtiisaa loola jeedaa ayduna waa xaaraam kitaabu lijaarati ijaaradii ayay kitaab u tahay baabu isti'jaari rajul rajulka kirayntiisa inuu kiraysto alsaalixi ee wanaagsan baabu istijaari rajuli saalix iyo wa qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa sarreeye uu yidhi inna khayra man ista'jarta qofaad kiraysatood shaqaalaysato waxaa u khayr badan alqawiyu alamiin kan xoogga badan ee aaminka ah can abi muusa alashcari radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalame alkhaasinu alamiin keed aaminka ah alladii kaasoo yu'addii gudanaya maa umira bihi wixii la amray ayib nafsuhu diibna ay ku tahay nafsadiisa ayib ay ku tahay ay ku wanaagsan tahay nafsadiisa axadu lmutasadiqiina dadka wax sadaqaysta mid ka mid ah ayuu ka mid yahay wa can abi hurayra radia allahu canhu can اlnabiyi sala اllahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi maa bacafa allahu nabiyan ilaahay nebi ma soo saarin ilaa raca alghanama ari buu raacay faqaala waxay u dhaheen asxaabuhu asxaabtiisa waa nebiga asxaabtiisa waxay u dhaheen wa anta adigane adigana qaala nacam buu yidhi haa anigana waa la mid ahay kuntu arcaaha mid u raaca baan ahaa ariga calaa qaraatiid qaraatiid baan ugu raaci jiray calaa araatiid waa naqdi waa lacag ayaa loola jeedaa lacag ii sanuud ah ayaa liahli makata reer maka ugu raaci jiray wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam bacata wuxuu diray mucaad mucaad buu ila alyamani u diray faqaala wuxuu ku yidhi ittaqi ka dhowrsee ka cabsa dacwata almadluumi madluumka habaarkiisa innahu maxaa yeelay laysa baynaha wa bayna allaahi xijaab habaarka ninka madluumkee la dulmiyey iyo ilaahay xijaab uma dhaxeeye can xusayn bin caamir radia allaahu canhuma qaal samictu nucmaan bin bashiir baan maqlay buu yidhi radia allaahu canhuma wahwa asagoo cala almimbari mimbarka ku taagan asagoo mimbarka korkiisa ah ayaan maqlay nucmaan ibni bashiir yaquul dhahaya actaanii abi aabbahaybaa wuxuu i siiyey catiyatan siismo waa hadiyad fa qaalat camratu camro oo bintu rawaaxa ayaa waxay tidhi waa hooyadiise laa ardaa raalli ku noqon maayo wiilkayga hadiyada la siiyo xataa tushhida ilaa aad u markhaati gelisid rasuulkii allah sala allahu calayh wasalam ilaa aad nebiga markhaati uga dhigtid anigu raalli ku noqon maayo inuu hadiyada qaato fa ataa rasuulkii alluu ula yimid sala allahu calayhi wasalam fa qaala wuxuu yidhi aabe innii anigu actaytu ibnii wiilkaygii ayaan siiyey wiilkaasoo min camrata binti rawaaxa ay dhashay fa amaratnii waxay amartay hooyadii an ushhidaka inaan markhaati kuu geliyo oon markhaati kaaga dhiga yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayo qaala wuxuu yidhi actayta ma siisay saa'ira waladika ilmahaaga inta ka soo hartay midla haadaa kan oo kale qaala wuxuu yidhi laa maya qaale wuxuu yidhi nebigana faataqu allaaha ilaahay ka cabsadoo wacdiluu u garsoora bayna wlaadikum wlaadiin ilmihiina cadaalad u sameeya oo u garsoora ayuu markaa rasuulku ii yidhi sal alla calah wasalam qaala wuxuu yidhi farajaca wuu la soo laabtay faradda cadiyatahu cadiyadiisiina wuu ceshtaeyey aabbahe oo layma siinin can cuqbata bin caamir radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alle wuxuu yidhi axaqu shuruuqi shardiyaalo midda u xaqnimo badan an tuwafuu bihi inaad oofisaan maa shaygii waaye istaxlaltum bihi aad ku bannaysateen alfuruuja farjiyaalka furuujta dumarka inaad gashaan waxyaabihii aad ku bannaysateen shuruudda taasaa ugu xaqnimo badan oofin nig waxaa ugu horeeya meherkee baabu shuruudi fi lwaqfi waqafka shuruudiisii waay iyo wa tasarufi wilaadka in la tasarufi karo iyo warayaanu lisaa'imi cukamaanta qofka saa'imkaa can ibni cumar radi allaahu canhuma ana cumar ibna khataab radia allahu canhu asaaba wuxuu helay ardan dhul oo bikhaybara khaybar ah faata nabiy nebiga ayuu u yimid yasta'miruhu asagoo kala tashanaya fiiha dhulkaa gudihiisa ka amar dalbaya macnaha faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow innii anigu asabtu ardan dhul baan helay dhulkaasoo bikhaybara ah lam usib aanan helin maalan xoolo qadun weligay anfasa cindii igaga fiican agteeda minhu dhulka ee famaa ta'muru bihi maxaad i amraysaa qaala rasuulku wuxuu dhahay in shi'ta haddaad doonto cumarow xabasta waad xabisaysaa aslaha asalkiisa la iibin maayo watasaddaqta waadna saddaqaynaysaa bihaa ayada oo dhulkii midhaha ka soo baxna dadka ha cunaano dhulkaasiisa ha u yaalo fatasadaqa biha cumar wuxuu ku uu sadaqaystay annahu laa yubaacu walaa yuuhabu la baycin maayo mana la hibaynaayo walaa yuurafu mana la dhaxlaayo watasadaqa biha wuxuu ku sadaqaystay fi lfuqaraa'i fuqarada wa fi lqurba iyo kuwa dhowaashada u saaxiibka ah fuqarada iyo kuwa dhowaashada u saaxiibka ah ayuu markii dambe ku sadaqaystay iyo wa fi riqaabi qooraha oo lagu xoreeyo qooraha lagu xoreeyo wa sabiili illaahi ilaahay jidkiisii wabni sabiili musaafirka wadayfi martida laa junaaxa dembi korkiisa kuma aha calaa man qofka weliyaha ka shaqaynayo waa maamulaaya an ya'kula minha inuu ka cuno bilmacruufi si macruuf ah wayuطcima inuu ka quudiyo dadkuu rabo hayra mutamawilin asagoon maal gashanin uusan maalkeeda ka dhiganayn qaala wuxuu yidhi faxadadtu bihi ibnu siriin ayaan u sheegay faqaala wuxuu yidhi hayra muta'ahulin maala asagoo maal ta'hiilaysanaya aan ahayn macnaha qof inta uu ka sii ganacsado uu maal ka sii kasbana aan marka ahayn baa loola jeedaa baabu alyamiinu alfaajira dhaarta beenta ah iyo wixii ku soo arooray wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanah wa tacaala aclam